أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ikhwaani waxay inoo soo socday taxanihii inta ramadaanta maalmo ka mid aynu qaadanaynay oo aynu kaga warramaynay dhacdooyin nebigeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam uu inoo soo wariyey xilligiisii may dhicin laakiin waxyi baa loogu sheegay waxyigii lagu soo gaadhsiiyey buu isaguna inoo soo gudbiyey iyadoo laga gol leeyahay inaynu ku intifaacno waxna iska weydiinno nolosheenna aynu ku dabaqno ee dhacdada aynu maanta qaadanayna ciwaankeedu waxa uu yahay umul khabaa'is waxyaalaha xunxun shayga hooyada u ah xumaan oo dhani bartay ka soo fusho xumaan alla xumaantii la arkaa meel bay dabada ku haysaa khamriga shayga la yidhaahdo ayaa waxay shareecadeennu u taqaanaa umul khabaa'is dhacdadeenu tilmaami doonaana waxay caddaynaysaa magacaasi inuu rasmi yahay xaqiiqana uu yahay khamri waxaa la yidhaahdaa allo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala caqligu ku siiyey iyo nicmadu kuu galladay wixii tagsiiya ee muddo kaa kaxeeya waxaa la yidhaahdaa khamri ee sidaa awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy walaqad karamnaa bani aadam ilaahay wuxuu leeyahy intuu dhaartay wallaahi qad karamnaa bani aadam wa xamalnaahum fi lbari waalbaxar aadamaha waanu karaamaynay bad iyo berina rakuub iyo gaadiid baanu saarnay waxyaalaha ugu weyne ilaahay inagu karaameeyey makhluuqaadka kale inaga duweyne waxa weeye waa garaadka iyo maskaxda iyo garashada weeye marka insaanku markaa intuu laba tallaabo istaba dhigo tallaabo uu qaado caqligiisii uu ku dooriyo biikhtiyaari ikhtiyaarkiisa uu ku dooriyo weliba uu lacag siisto waxa weeyaan sharcigu meel adag buu ka istaagay waayo nicmo aada u weyn oo diintaba lagu garto oo alla lagu garto oo aayadaha lagu dhuuxo oo xumo iyo sama lagu kala garto ayuu u luminayaa oo wax aad iyo aad u culus weeye sidaa awgeed diimaha oo dhan xaaraan buu ku ahaa kuna yahay ilaa qiyaami saaca haddaa rata dad diima sheeganayo khamri cabbaya way ka been sheegeen hal diin oo samaawiya oo ilaahay soo dejiyey oo khamriga fasaxday haba yaraatee ma jirto ciddii kale wax samaysa ama kristaan ama yuhuud waxbay malmaluuqayaan mooyaane uma hayaan daliil diintooda ugama hayaan waxaa kaloo sharcigeennu intaa dheereeyey khamriga meel laba qofka islaamka inuu ka soo galo lama ogola walihaadaaba nebigeenna waxaa ka asaxay calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha lacana alkhamra wa caasirahaa wa muctasirahaa wa shaaribahaa wa xaamilahaa wاlmaxmuulati ilayh wa baayicahaa wa mushtariiha wa saa'iqiiha wa musqiiha khamriga iyo sagaal cid oo ka agdhow baa la nacdalay wuxuu nabigeenu leeyahy sala allahu calayh wasalam ilaahay khamriga waa nacdalay sidiisu u nacdalaya khamrigu sidiisa uu abuuray u nacdalanye wa caasirahaa ka soo miiraya ee soo tuujinaya ee ama gacanta ku samaynaya ama warshad ku samaynaya isna wuu nacdalanye wa muctasirahaa ka dalbaday ee dalabkiisa loogu miirayo ilaa aniga intaa i rar intaa ay samayso waa muctasiraha wuu nacdalanye wa shaaribaha ka cabbayana waa malcuun isna naxariista ilaahay baa laga fogeeye wa xaamilaha ka qaadaya anuu ma cabo mana ka shaqaystee gaadhigayga waan kareeyaa un wa xaamilaha waa ka qaaday waalmaxmuulatu ilayhi ka loo qaadee loo sido isagana lagu sii wado isna waa nacdashu bartiisa ugu tegi ciddii khamri ka ag dhawaadaba nacdashu waa la socotaa wa baayacaha ka iibinaya anuu dilaal baan ka ahay afkumaan isku hagaajinayey baalka manacaba shaqa kuma lihi waan ogay xumaantiisa in yar baan ka garoocanaya wa baayacahaa waa ka iibinaya wa mubtaacaha ka soo iibsanaya waan ka baac mushtaraynaya waayo wasaaqiihaa ka waraabinaya waa soo galay qolooyinka meelaha u udhallada ka shaqeeyay yurubta iyo meelaha maraykanka hadeer ma macabe laakiin nimankaa gaalada dee waan u keenkeynaya waan u dhigaya wasaaqiiha ka waraabiya wasaaqiaha wasaaqiiha ka waraabinaya wamusqiiha iyo ka la waraabinayo dhammaan tobankaa qaybood buu khamrigu ka nacdalay xadiis kalena wuxuu ku daraya in qofka muslimkaa ah loo diiday meesha lagu hayaba inaanu ka eg dhowaan laa yaxilu limri'in yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir an yajlisa calaa maa'idatin tudaaru fiiha alkhamr qof ilaahay iyo aakhiro rumaysan xalaalu maaha buu nabigeenu leeyahay inuu fadhiyo meel khamri lagu wareejinayo lagu cabayo anuu meesha waan fadhiyaa waan ka cashaynayey anuu mayo saxan cabbayaa iyaguna waxay doonaan cabbaan xalaalkuma ah meelaan ilaahay lagu caasiyeen tag kol haddii ilaahay lagu caasiyayo khamrina lagu cabayo joogitaankeeda xaaraan buu kaa yahay ma sii macnuhu waxa weeye meel laba inay iska soo gashaan lama ogola waa in duun walba iyo xadhi kastoo idin xidhiidhyo la jaro haddaba intaa markaynu tilmaanay khamri maxaa la yidhaah innaga marka khamri la yidhaah shay dareero ah oo caagada iyo quraarada iyo muura lagu soo shubo oo qarhmuunoo ummadda wareeriya ayaanu u naqaanaa laakiin xadiiska nebigu salى اllahu alayh waalih wasalam uu ka ballaadhinaya uu ka ballaadhinaya waa wax ka guda ballaadhan xadiiska imaamu tirmidi warinaya saxiixa wuxuu nebigu leeyahy salى اllahu alayh muslimna waa warinayaa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin xaraam xadiiska qof kastoo muslim inuu fahmo kullu muskirin wax kastoo maskaxda dooriyaa khamr magacaas qaato ama dareera noqdo ama yuu dareerin ama kiniin ha noqdo ama ha la nuugo ama ha la ursado ama ha laysku mudo sidii la doono loo isticmaalo ama ha la cantuugo ama ha la sharaabo kullu muskir waa min adawaati alcumuum wax kastoo maskaxda dooriyaa khamr wa kullu khamrin xaraam kol hadduu khamri noqdana waa xaraan waa macruuf markaa khamri iyo xashiishad baan kala duwaya xagga shareecada waa wada khamri magacoo saa loo sii kala bixiyo mushkilad ma leh laakiin kol hadduu maskaxda dooriyo xabagtaa yararku meelaha ku cabayeen ay ku nuugayaan iyo tiinarka iyo cadarkii ay cabbi jireen iyo isbiirtada iyo waxaasoo dhan isku wada dar waxa weeye khamri buu noqonayaa wabita'kiid culimmadu say baadheen haddii xataa aad ku qulwido waxyaalaha caadiga ah oo iskaar keeno khamri buu ayuu gelayaa sidaa awgeed khamrigu halistaasuu leeyahay umulkhabaa'is maxaa loogu bixiyey dhacdadaynu ka arki doonaa xadiidku waa xadiid saxiixa cumaan bnu cafaan baa radia allahu tacaala canhu hadalka iska leh waana marfuucun xukman cumaan waxa uu leeyahy ijtanibu lkhamra fa inaha um lkhabaa'is cumaan bnu cafaan radia allahu canhu amiiru lmuminiin waxa uu leeyahy war khamriga ka fogaada waxyaalaha xunxun buu hooye u yahay iskaga durka inahu kana rajulu miman khalaa qablakum waxaa jiray xilligii idinka horreeya nin oo hadalka cusmaan baa leh innaguna waxaynu ka warramaynay dhacdooyinkii nebigeennu ka warramay waa waxay culimmadu u yaqaanaan marfuucun xukman hadal cusmaan iska odhan kara maahee haddaanu war nebiga ka haynin isaga looma waxyoodo marka waa xadiis marfuuce eh, halkuu odhanaa nebigaa yidhi buu isagu ummadda u sheegaya wuxuuhi waxaa jiray ummadii idinka horreeyey rajulu yatacabad nin cibaadaysto alla yaqaan ah ilahay buu ku xidhan yahay uu cibaadaystaa wa yactasilu nnaas waa sii diimii hor ahaayeene dadkana wuu ka fogaanayay meel buu isku xidhay dembigiisa iyo sharkiisu la durkay facaliqathu imra'atun qawiya gabadh baa ka daba dhacday dumarka xunxuna ninkii halkaas ku xidhay ayay ka daba dhacday oo ogolaatay oo doontay fa arsad ilayhi jaariyataha qorshay dejisay xeelad halisa mu'aamarad waxa u dirtay inanteedii adeegtada ahayd bay tidhi ninkaa igu yeedho waxaad tidhaahdaa innaa nadcuuka lishahaada markhaati baan u baahanayo cid kaloo marag gasha ayaanu weyne ninkaagaa la yaqaankaa dadkii kale waxay iska noqdeen dad liita marag ma galaan ilaahay ma yaqaanaan fawda ma dhigaan adigunbaa markhaati noo geli karee bilaahi calayk noo kaalay waay fandalaqa maca jaariyatiha ha lahayda wuu raacay burkaba bahalka muu dayin meesha in mushkilay taallo oo dabin loo dhigay ismaba laha fadafiqat kulamaa dakala baaban aklaqathu duunah waxaa xadiidka ka muuqata cid baa loo diyaariyey markuu albaab dhaafuuka kala sii dhaafaba kii horuu dhaafaa la xidhaa waa xaguu carraba ha waayo markuu kadin dhaafo ee uu kii kala sii dhaafo ayaa ka la soo xidhaya waxaana ka muuqata meel weyn oo qasriya oo guryo badan oo qolol badan inuu yahay xataa afdaa ila imra'atin wadi'a ninka wuu socdaa ilaa uu aakhirkii ugu dambeeyey gaadhay gabadh qurux badan oo labisan oo diyaarsan ayuu u tegey wa cindahaa ghulaamun wa baatiyatu khamrin waxaa ag fadhiya ilmo yar iyo madiibad khamriya ayaa yaalla meeshiina cid markhaati loo gala iyo cid ishaysata iyo wax meesha lagu kala iibsanaya iyo waxba uu waayey waa gabadh halkan fadhida iyo ilmo yar iyo weel khabri oo diyaarsan cajaban markaa indhuhu waa soo baxayaan waa yaabaya hareer u eegayaa haye fa qaalat markaase warkii caddaa dhiibaysaa innii wallaahi maa dacawtuka lishahaada ilaahay baan ku dhaartay wax markhaatiyo lagugu yaadhay iyo wax mar waxyaalahaan kuu sheegaynay waxba kama jiraan xaqiiqadaan ku dhiibno waa maxay xaqiiqadu walaakin dacawtuka litaqaca calaya aw tashraba min hadihi اlkhamri ka'san aw taqtula hada اlgulaam warka aan ku siiye aniga inaad igu dhacdo dembi iyo xumaan iyo zina samayso kow khamrigaa koob ka cab ilmaha yar kow ka sii saddexdaa mid soo gal mid afraad ma jirto markhaati iyo umuurahaasina waa dabinkii waa laacii lagu dhigayay sii sagaaradaad ugu dhacday marka saddexdaa kala dooro ninkii talada ku ciirta sida ka muuqatana waynu dib ka arki doonno waa laga yaabaa in meesha cid ka dhaweyd col iyo hub iyo wax waayo qof dumar oo keliya nin ma khasbi karto sida ka muuqata cid baa meesha kaa dhow oo khasbi karta inkasandullayn kartaa dabeetana markuu arkay meel alle meel u dhaqaaqaanu jirin dee waxbuu qiyaasayaa qudhiis xudhinmaha yar dil waa dhiig waa dhig islaam wali waa ilmo yar waxa muu galabsan waa midtaas qofkaa dumara isku qaadna iyana ka daran iyana waxa weeye waa zino malaha koobkaasaa lagu qaati halkii ugu darnayd buu is u carar waa halkii ugu darnayd laakiin isaga maxay ula muuqataa adigana waxay kuula muuqan layd kanaa ugu fudud malaha hadhow meelaha dhacdhacdide way iska bixi doontaae koobkaa ku dhufo dabeetna mar alle markuu koobkii ku dhuftay ee caqligii tegey ayaa wuxuu ihi ziiduunii kordhi mid kale ku shub oo sheekii dhammaa ilaahay hayna ilaaliyo cid ilaahay ilaalinin waxa weeyaan waa halis weey markaasaa loogu kordhiyey haddana mid kale ii kordhi waa loogu kordhiyey fawaqaca calayhaa islaantiina waa ku dhacay oo waa wa qatala alwaliid ilmihii yaraana waa dilay wuxuu ka cararayba waa sameeyey khalaas waxba uma dhowrna markaasaa cumaan wuxuu leeyahay ijtanibu lkhamra war khamriga waa aragtaan marka halkuu ku dambeeyey wallahi laa yajtamicu liimaanu waidmaanu lkhamri ilaa yuushiku an yukhrija axaduma alaakhar iimaanna waan leeyahy khamrina waan caadaysanayaa isma qabanayaan labadooda midkood baa ka kala saaraya e warba halkaa laga taxadaro dhacdooyinka iyo qisooyinkaaynu warinaynay meel dambuu ku jiray waxaan islahaa qisooyinka meelaha dambe dhexaa ha noqdo laakiin waxaan u soo qadimay maalin dhoweyto anoo wararka egeegaya ayaa waxaan ku arkay maxkamadda hargeysa nin garsooro ah waa rabadaantan ayaa wuxuu soo taxay waxaad la fajacaysoo quraarada ah iyo caagadahin biyaha ku cabno iyo kuwa maaratay saliidaha baabuurta waxbuu saa usoo taxay aada fajacayso wuxuu leeyay intaaba waxaa la qabtay ramadaanta gudaheeda waa ramadaan dad baa wata aynu garanayno oo ka shaqaysto inta la qabtay iyo intaynugu tagtay ee gudubtay inteeba badan baa umalaynaysa inta gudubtaa badan boqol kiiba sagaashan waayo siduu tilmaamayey shandadaha dharka ayaa lagu soo guray ee waxaa laga soo dhigtay maxaan ku dhaha dad caano leeyo caana sida oo reer miya la iska soo dhigay arrimo dooru sheegayay marka inta la fahmi karaiyo inta gudbaysa inta gudbaysaa badan marka bahalku halkuu inala marayo waa inaynu digniin ka samayno waa in la layska waaniyo sidaa awgeed baan dhacdo u soo qaadannay dhacdada waxay nooga muuqataa kow dadka ahlu fasaadka ah ee xumi heer bay gaadhaan in xumaha lala masoobo ayay ku xaraarad baxaanba keligood inay xumaadaan ma xaraarad baxayaan inta qof ka duwan ay arkayaan waa in lala waa in lala masoobo dhan walba lagu qado sidaa awgeed xadiidka riwaayo kale waxay leedahay gabadhan oo keliya may doonine reer bani israa'iil baa fikiro waxay idhaahdeen war is iswanaajinaya ee bartaasuun ku jira ee tasbiixsanaya sidee ku dhacday iyo ninka aynu kharibno iyo yaynu u isticmaalnaa waa riwaayo kale iyo aynu gabadhaa u isticmaalno waana qisadii ilaahay ka warramay reer luud maxay idhaahdeen akhrijuu aala luutin min qaryatikum innahum unaasu yatadaharuun nimankii baasaaye xumaanta samaynayey qoyskaa yaree nebigu ee qoyskiisa ah ay yidhahde halaynaga saaro maxaa yeelay waabay is hagaajinayaan maxay isu hagaajinayaan waa laga yaaba mujtamaceenna goobtan ilaahay adduunka ka dejiyey ee islaamka ka dhigay ayaa laga qaraacsan maxay u kharimi waayeen markaasaa ids lagugu sallidaya oo bartaa iyayna kaga soo faafayeen xuduudda idis rag iyo dumarba xashiishad khamri qaad balaayo kul jil awjaan baa halkaa kaaga imanaya waayo immaddaa yaree isku xidhanee diintooda camiranaysa ee is ilaalinaysaa cid badan bay ka muraar dilaacsiinaysa walihaada haddaad doonaysa inaad ogaato khatartay leedahay waxaad istidhaahdaa waxyaalaha la jecele la jecel iyo wanaagsan qaad oo geli etoobiya ma gelin karaysid haye ka soo qaad waxyaalaha xumaanta iska basiid maxaa iyagana wanaaggeeni u geli laayey wixeenni haddaynu qaadna marya iminka ma gelin kartid masaaxif qur-aan iyo kutub haddaad qaaddo haba sheegin haye haddii laakiin xaggaa laga soo qaado xumaan toos bay kuu soo gelaysa wa innahum unaasu yatadaharuun sidee bay daahir u noqdaan haynala masoobaan waa in lala masoobaa la rabaa haddana hangool iskaga qabanin oo aana taxadir yeelan aakhirka ugu dambeeya way kula tegaysaa badweyntaas waa taa qodobka labaad in ka faa'idaysana waxaa weeye fitnatu nisaa fitnada dumarku waa halis nebigu wuxuu lahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ittaqu dunya wataqu nisaa adduunka dhaqaalaha iyo dumarka labadaba ka taxadara fa ina fitnata bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnada fa ina awala fitnata bani israa'iil reer bani israa'iil bartii koowaadee laga raacay dumar bay ahayd marka dumarku hadday wacnaadaanna waxay noqdaan shayga adduunka ugu wanaagsan addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa hadday xumaadaanna sharka ugu daran iyo inkaarta ugu daran bay fulin karaan dhacdada aynu aragnayna waa dhacdo wax ku oola oynu wax ku qaadan karno oo dhacday oo xaqiiqo ah qodobka saddexaad waxa weeye sharcigeenna islaamku inooma ogolaa inay noqno dadoohan oo foorora waxaa la rabaa inaynu dhug yeelanno wax fahanno rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum dadka muuminiinta u taxadirkay qaata taxadira ninkaa odaygaa qadar baa ka adeegay laakiin hadduu taxadir leeyahay oo uu soo jeedo wuxuu odhan lahaa maragga waxaa lagu galaa meel bannaana meel mahwiy oo dadku wada joogaan baa lagu galaa guri gudihii iyo qolbo qolkuu ka dambeeyo qolka koowaad marka loo soo xidhaa boodila waa sidee xaaladdu laakiin markaad doohanaatee iska jeedo ee waxyaalo badan baa kugu dhacaya noocii xuushada hadaad noqoto ya xuushada laga sheekeynaya soomaalidu hadaad noqoto wax badan baa kugu dhacaya saa ogeed baa cumar alkhadaab waxa uu lahaa lastu khiban wala lkhibu yakhdacunii anuu khaayin ma ihi laakiin khaayin kasta ima khiyaamayn karo macnaha waan fahmayaa qorshuhu wata iyo dhibaatadu maleegayaan ayaan dareemayaa marka islaamkeennu wuxuu dhigayaa inaynu taxadar yeelanno oo isheennu ay durugsanaato qodobka afraad een ka faa'idaysana waxa weeye ninka laftiisa waxaad dareemaysaa in meesha waxoogay nooc ikraaha in la khasbay way ka muuqataa maxaa yeelay qof dumari keligeed waxba ma yeeli karto arrinta kale muhiimkaee qodobka shanaadi waxa weeye ee aan doonaya inaynu xoogga saarnaa waxa weeye in khamrigu mujtamaceennan muslinka ee muxaafidka ah ee dhisan ee diintoodii masaajida camiraya ku faafo maxaa keenaya laba arrimood baa keenaya mid waan tilmaamo waxa weeyaan gaala meelay joogaanba dad muslimiin oo nadiifa ma ogola inay kharibaan bay rabaan ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimu fi dunya walaakhira wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qaar doonaya faaxishada iyo xumaantu inay faafaan muuminiinta ku faafaan kuwaasina waa gaalo iyo munaafiqiin waa kow qodobka labaadna waxa weeye sharciga ilaahay ee nolosha laga fogeeyey ee inuu wax xukumo laga durkiyey wuxuu keenay in khamriga iyo tuugada iyo zinada iyo dilka iyo wax alla wixii sharcigu xuduudda u dhigay oo dhani ooda soo goostaan ila sharcigu waxaba xuduud buu u dhigay qofka qof dile ogaanu dile iyo kas xad baa laga dhigay ka zinaystee lagu caddeeyo xad baa laga dhigay ka tugadu ku caddaato xad baa laga dhigay ka khamriga cabba xad baa laga dhigay ka la qabsadee joogtaystay mid baa laga dhigay ka iibiya dhammaan xuduud bay leeyihin marka marka wixii ba halkaa lagu laalay ee qodoba loo dejiyey inuu wuxuba ooda soo goostaan oo aalamtare soo dhaaf noqoto waxa weya waa xaqiiq waayo waxaan usii kuur galay ninkii warkiisii maxkamadda dabeetana wuxuu ka dhigayaa kaana baan xoojiyey saddex sannadood baan ku xukumay aan iib lahayn cafis lahayn isagu taagi wuxuu isleeyey waad cuslays iyo saddex milyan oo ganaaxa oo qadina ah taagiisa wuxuu isleeyahy halkii ugu dambaysay baad gaadha laakiin ninkiiba albeerkaa loo diray albeerka uu ku nasto xoolihiisiina way hirgaleen sharciga islaamku taa dhigi maayo ninkuba hadduu ka ganacsado xadkiisu waa qatli waa dil wey waayo waa mufsid intuu naftiisa fasaadiyey ayuu ummaddii fasahaadinaya kol hadduu mufsid yahayna inuu noolaado xaqba uma leh dhammaan waa in xukunka alle lagu fuliyo iska daa kaa iibinaye axaadiistu waxay ku ansaxday ka marcaba ee la garaaco ee ku laabta ee la garaaco ee saddex ku laabta ee la garaaco marafraadka inaan la garaacayn marafraadka la garaaci maayo waa la dilaya riwaayada saxiixa ah ee axmed iyo tirmidi iyo keyrkii warinayaan rasuulku wuxuu lehy sal slam man shariba alkhamra uma julid uma idaa shariba alkhamra fajaladtumuuh uma shariba alkhamra fajaladtumuuh uma shariba alkhamra fajaladtumuuh faqtuluuhu raabica haddii saddex goor la adbiyey oo saddex goor la tacsiiray oo marafraadka u noqday uu la qabsaday weeyi kol hadduu la qabsadayna waa cunsur faasida ummaddan uma qalma inuu xubin ka mida noqdo halas dhaafiyo midka ka ganacsanaya ka war bal haddii daacad laga yahay in baalka laga hor tago dee waxaa la yaqaanaa ajensi dhan wakaalado dhan oo keenaa la yaqaanaa waa in tallaabo laga qaado sidaa awgeed baaraka allah fiikum guud ahaan ummaddu waa inay indhaheedu furan cidda ka ganacsanaysa dariiqaday kusoo qariyaan waa in la qabqabto waa inaynu ummadda uga digno waa in la faafiyo xumaanta iyo kharibnaanta iyo liidashada ay leeyihiin mukhaadaraadku labada daqiiqo ee hadhay waxaan uga faa'iidaysanaya waxaynu baaraka allah fiikum aragnay khamri waxaa la yidhaa wax alla wixii wax sakhraamiya innaga caleyntan etoobiya inooga timaada amaba kiiniya ka timaadee cagaaranna xaqiiqdii way sakhraamisaa waxaanay keliya ku sakhraaminaynin markaad xad yar la qabsatay xad yar markaad la qabsatay eed xaddigaasun la qabsatay ummadda iska dhex joogaysa waad sheekaynaysaa baabuurkaad u wadanaysaa meheradaada ka shaqaynaysaa maalintaed xadkii dhaafisana khalaas dhacdooyin badan baa laga sheekaynaya nebigeenuna sala allahu calayh waaalih wasalam waxba diintu ma dhaafine wuxuu xadiis xasana ku yidhi maa askara kaiiruhu fa xaraam shayga intiisa badani hadday ku sakhraamiso intiisa yarna waa xaaraan riwaayo kalena waxay odhanaysaa maa askara alfaraqu minhu fa mil-u lkafi minhu xaraam kiintaalka ama bahalka kolaygu hadduu ku sakhraaminayo sacabkaa muggiisuna waa xaaraan intiisa badan iyo intiisa yar waa isku mid inuu wax sakhraamiyena ilee waynu isnaqaanaayo maynaan ka kale iman qaarado kale e waxaa la weydiinayaa nin kastoo bahalkaa soo qaayibay maalina fayaamay gurigii dhaafay kan sameeyey xidigaha tiriyey haye dhacdadana igu dhacday kana igu dhacday waa xaqaaq midhkaa qarin maayaan kol hadday sidaa tahayna bahalku waa muskir wuxuu muskir kaga daran yahay caafimaadkana wuu dilaa caafimaadkana wuu dilaa caafimaadkana diintu way ilaalisaayo ilaahay wuxuu leeya walaa taqtuluu anfusakum nafihiina halaynina naftaadina wuu dilaya waxa yaro lamida dhaqaalina wuu dilaya qoyskii wuu baabinaya sixadii wuxuu kharibayaa muuqaalkii dalkuu kharibaya waxa ka sii daran oo intaba ka daran waxyaalaha uu kugu keenayo oo diin xumada ah diin xumada qofku wuu wahsanayaa cibaadadii buu ka wahsanayaa taqsiintuu dhowrayaa halkaasuu iska fadhiyaya waxaa laga dhowr salaadood ka tukadaaba markuu ugu saalay inuu bartaa ku tukado waxayna ka daran cirdiga qofka muslimka iyo sharaftiisana wuu kharibaa oo marka uu u baahan yahay been sheegaya ee rur sheegiya cid xil kula weydiiya cid kala weydiiya khiyaamo ku doonya inuu helaa unbaa u rasmiya suu doonaa u hele kullu haadihi khulaasada wakti uma hayna aynu kaga hadallo fara badane laakiin bahalkaasi baaraka allah fiikum bira badanna waa joognaa shanta diintu ilaalisaba u weeraraa diinteennu waxay ilaalisaa diinta qofka iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga waa sharaftii shantiiba u weeraraya shay shantii la ilaalinayaba kaa weeraray dee waxba kuma reebin waxyaalo kalena ku darsaday iyo caylado kala tagay iyo caruur khald tarbiyo xumaysatay arimo badan sidaa awgeed inaynu xisaabtanno oo bishaa ramadaan wax isweydiinno nodhaa war ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga uu necab yahay adna necbow oo weliba bishaa uga faa'iidaysanaa wadow muskiraadkana aynu raacinno ilaahayna aynu barino markaad afurayso qofka saa'ima wuxuu leeyahy duco ilaahay oo bahalkaa iyo ilowsii inaad tidhaahdo oo ducada ka faa'iidaysta waa fiican tahay ilahay waxaynu ka baryaynaa wax alla wixii naga ilaaliyo ilaahay inta ku ibtilaysanna ha ka badbaadiyo ilaahay fayoobi ayaynu u ilahay waxaan weydiisanaynaa cilmiga naafica ka dhiga camalkeena saalix sala allahu waslama wbaarak ala